بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل الله وصلنا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آه حلو كجوني سوما مم. baabu maa jaa wixii ku inuu baab yahay fi lxakamayna labada wax kala xukumaya labada xakameynka ee wax kala xukumaya wixii ku yimid buu baab yahay وبه قال حدثنا يحيى عن مالك أنه بلغ وحسوقر أن علي بن أبي طالب قال إنه في الحكمين لبدا وحكى الحكومية الذين لبدا سوى قال الله له يري تبارك وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا قول الشيخ رحمه الله تعالى لوضع حكمينك إلى حيوير وإن خفتم الضادك بغدين شقاق بينهما لحظوا ذين الشقاق يخلاف ويماده فبعثوا ضد حكما حاكم ومن أهلها من أهلها إنك إهل كيسا كمذا يو حكما حاكم ومن أهلها قود إهل كيسا كمذا إن يريد هذين دونا إصلاحا يوفق الله إلهي سبحانه وتعالى هو فجم بينهما لحظة إصلاح طبعا إن الله إلي كان وحوا ذي عليما مد وحوى البؤك khabiir waa xoogaan waa inna ilayhimaa labadaa xaakima ilaahay subxaana wa tacaala talada ha loo dhiibo uu yidhi waxa xaggooga alfurqatu markaa kala geynta ayaa baynahumaa labada isqaba dhexdooda la kala geeyo iyo walijtimaacu kulanqaba halkaa markaas waxay noqonaysaa markaa qofka markaa labadan eh, eh, shiqaaqa baynihimaa waxay yidhaaheen markaa waa masdarun mudaafun markaas ilaa baynihimaa macnihiisuna waa darfiya weeyaan asalkuna wuxuu ahaa shiqaaqu baynihimaa markasaa darteed mastarkiibaa loo idaafeeyey darafkiisiibaa loo idaafeeyey darafnimadiisina baaqi buu ku yahay sida maalan waxaa weyaan makru leyli iyo wanahaari iyo wixii lamida markaas macnaha waxaa weyaan marka hal nin oo caadil ah oo gabadha ehelkeeda ka mid a iyo hal nin oo caadil ah oo ninka ehelkiisa ka mid a ah, in lasoo diro markaas oy markaas waxa weeyaan kala xukumaan markaa oo haddii ay markaas waxa weeyaan islaax ay doonayaanna dee ilaahay uu waafajin subxaanahu watacaala haddii khayrkuu ku jiro inay kala tagaanna marka oo kala geynayaan markaa saa darteed waxa weeyaan halkan eh, in yuriida islaaxan in yuriida intaasi waa shardiya weeyaan yacni labadan oday waxa shardi ah islaax iyo wanaag iyo samafal inay rabaan ayna wax kala rabin baa shardiya ah. wailaa haddii kale laa yakuuna xakamayni ma noqonayaan markaas waxaa weye xakamayn ma noqonayaan waxay yidhaaheen waxaana shardiya ah inuu horta islaam yahay kow inuu qaan gaadhay laba inuu xor yahay saddex inuu lab yahay afar shan inuu islaax rabo sidaa darteed waxaa weeyaan odaygu islaax waa inuu rabo masaladan inuu islaaxiyo waa inuu rabo labada noocaasa marka talada iyaga lagu dayn maadaama islaax inay qabaan lagu ogyahay oo wanaag mooyaane xumaanayna ka talinayn marka waxaa la samayna markaa talada iyaga loo dhiibi kalageyn haday galtaan iyo isku celin hadday gartaanba waaya laakiin goorma weeyaan goorta la gaadhsiinayaa odayaal iyo hawsha waa goor hawsha ay fara ka baxday weeyaan amaa laakiin inta hore dhan waxaa fiican guriga mushkiladda ka dhacdaa inayna ka bixin gudaha ayaa fiican oo xataa darisku ayna maqal odayaal loo yeeray iska daayay cidnabaya inayna maqal ayaa fiican walidaalika waxyaalaha sababa gurigu inuu dubo boqolkiiba sagaashan waxa ka mid a ah, wixii isagoon waxba ahaynba in wax laga soo qaado oo la fogeeyo ayaa markaa ka mid a ah markaa oo maalan islaanta iska taha waan yarshikii oo mashiki ayaa lagu dubiyaa waa yalshikiyay ku leedahay markaa isna waa yalshikiyuu taagan yahay halkaasay wada taagan yihiin marka wax suuragala maaha markaa qaala maalik wuxuu ihi raximah allahu tacaala wadaalika kaasina axsanu maa shayka ugu wanaagsan wayaan an samictu aan maqlay oo min ahlicilmi ahlucilmigaan ka maqlay ana alxakamayna labada xaakim yajuusu waxaa u bannaan qowluhumaa hadalkoogaa bannaan bayna alrajuli wa imra'atihi ninka iyo isnaantiisa ay kala xukumayaan fi lfurqati kala geynta iyo walijtimaaci kulminta baabu yamiini rajuli ninka markaas waxaa weyaan dhaartiisa ayuu baab yahay bialaaqin alaaq uu ku dhaarto maa lam yankix intuuna guursanba maa shay lam yankixuna guursan marka halkaas fiiri mas'aladan markaas waxaa weyaan waa laba mas'aloo kala dugan fiiri hadda maadu mar sida qaalibkaa waxay ku dhacdaa maalaa yacqil soo maah waxaan waxba fahmin bay ku dhacdaa laakiin sida gaalibka maadu waxay ku dhacdaa maala yacqil marmar baa laakiin yacqil qof caaqila loo isticmaalaa hadda caaqil baa loo isticmaalaya oo fiiri waxay noqonaysaa marka baabu yamiini rajul ninka dhaartiisii uu baab yahay bialaaqi alaaquu ku dhaarto maa shay lam yankix markaas waxa guursanba gabarh una guursanba inuu ku sii dhaarto bal ka waran markaa قال رحمه الله تعالى وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغ وحسوى قال أن عمر وخطاب وعبد الله إيه، وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وصالح بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد بكر الصديق وابن شهاب الزهري وسليمان بن يسار كانوا وحي أهايين وسليمان بن يسار انتوا ما قرانيسا وفقهاء السبعة بالمدينة وإياه انتم ضموا لباتنا ويا عمر وخطاب عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود حق يغودك واصحابتي صالح بن عبد الله قاسم بن محمد بكر الصديق ابن شهاب سليمان بن يسار وكوا نوعا سمعنا لكن ابن شهاب يسوي كما جرى فقهاء السبعه بالمدينه وصدح كلا كجرا كانوا waxay ahaayeen oo saalim kala isku hayo كانوا waxay yaqoonuna ku yidaaha إذا حلف الرجل منكم مرخو دارته بطلاق المرأة قبل طلاقيده وكو دارته قبل أن ينكح أنتو لقورسان بكور ثم أثما ودن بابه إن ذلك كاسي لازم له كل لازمية إذا نكح مرخو قورسانه وحدثني عن مالك أنه بلغ وحسوق أن عبد الله بن مسعود كان يقول كيدا في من قفك قال إذا كل امرأة إسلامك سوء أنكحها عن قورسانه فهي طالق ويغفرن تهي إنه إذا لم يس... إنه إذا لم يسمي مرخو نمك عاد قبيلة قبيله وريب لدان كغورسدو way iga furantaa una oran aw imra'atan haweenay bicaynihaa caynteedu hiblaa iga furan haddaan guursado una dhihin falaa shaya calayhi waxba dushiisa ma aha qaala maalik wuxuu ihi wahaadaa kaasina axsanumaa shayka ugu wanaagsan weyaan axsanumaa shayka ugu wanaagsan weeyaan oo samictaan maqlay marka halkaa markaas waxaa weeyaan yacni aimadu way ku yar kala dugan yihiin asalkeeda marka mas'alada way ku yar kala dugan yihiin marka سألتي مرقى صحوية عند الشافعية ما أنسحي مرقى أرنطى النوعاسي أصل كما ما أنسحي بقى. عند الشافعية ما أنسحي وعند الحنفية نوع أنسحي وعند إمام أحمد روايات ومسألة كل يا حنا حنابلة نهلك خلافة نحن ذكت جدؤه قال وحي إلهي وأنسحي قلنا ما أنسحي إلهي qolo kale iyagu meesha joogo oo iyagu waxay yidhaaheen markaas waxa waa qoladan imaamu maalik raximahullahu allahu tacaala isagu saddex riwaayad buu ku leeyahay riwaaya waxay qabtaa marjuuc weeyaan waa riwaaya laga xoog badan yahay cinda madhabihi oo waxay qabtaa markaa وروايداسي عدم الوقوع إنها دعين بقبطان مرخة روايداسي رواية كلا يدنا وحاجد وانا رواية ابن وهب يمخزومي أي كورهمان إمام مالك رواية اللباد بأن إمام مالك كورهمان التوقف في ذلك أنا كانوا كما يستاقوين أنه محكمي كانوا رواية صدحات أو ترغاجحة في المذهب ما عند النسك ما هذه رغاجحة مرخة خلاهي مذهب كيسة سيدة رغاجحة أي وحاوية مشهور كان من مذهبه مختارك عند المالكية تنا وحاوية مشهورك وصيدة حتى إما أقرم في الموطعة أثر كادا يمرينا هي هذا الكادا يمرينا قوارها ضوء أي قوريئة مرخص إلاه هذه إن تزوجت هذه المرأة حدا قوارنا قورسته فهي طالقة ويراه تاسوى إن صحي ساوليها ama qabiiluu u tiiriyo wuxuu yidhi wallaahi haddaan ree hebel ka guursado aniga way iga furan tahayba gabadhaan ka guursadaaba riwaayadaasi waa madhabka imaam mashhuur qowlka mashhuurka weeyaan laakiin saddex riwaayo kale oo marjuuxa jira fii madhabihi riwaayada mashhuurka ee caamkiina cinda almaalikiyati waa tan hadda inoo qoran ee imaam maalik uu leeyahay idaa annahu idaa lam yusami qabiilatan aw imra'atan bicayniha falaa shaya calayhi wuxuu yidhi wahaadaa axsanu maa samictum ilayh قال مالي وحي رحمه الله تعالى في الرجل لمكة في الرجل لمكة يقول لمرأته إسلام سكورنا أنت الطلاق أذيب الطلاق لفتي سواتهي وكل امرأة مثلان كسو انكحوا عن قول فيه طالق ويفرنتهي ومال حريسنا صدقة وصدقة إن لم يفعل كذا وكذا وحي وحى دون الصمين وفحاني ثمر خاوكو قفو قال وحور أما نساءه دمر قسمية فطلاق وفريهم كما قال سبي يريوية وأما قول هذا الكويل كل امرأة مثلان كسة أو أنكحوا أنكحوا أنقرسه فهي طالق وفرنته فإنه إذا لم يصمي مرقنا مقعاب امرأة قبر بعينها عينها انت ذونا مقعاب أو قبيلة قبيلة مقعاب أو أربع مطلوع مقعاب أو نحو هذا أما وحي لمن مرقس أو نحو هذا أما وحي لمن مرقس سداس آه، فليس يلزمه ذلك أرنقاس كما لازم أيه وليتزوج هقورسده ما شاء انتو دانه أو, أو وعما ماله حوليس مياه فليتصدق هصدقيسه بثلثي صدح ميل وضميل مسألة معنهد وحوية إمام مالك رحمه الله تعالى ayaa wuxuu yidhi markaas min hadduu islaamtiisa ku yidhaaho أما xaasaskiisa waad iga furan waxa waad furan gabadh kasta oon guursadaana way fudan tahay uu yidhaaho xoolahayguna waa sadaqa uu yidhaaho haddaana sidaa iyo sidaa samaynin kadibna uu ku gafay oo muuna samayn sidii waxa saddex mas'alaa meesha inoo taalla kow dumar waa kuwa hadda u joogay kuwana waa kuwa uu guursan doono xoolihiisina halkan yaalin dumarka dumarka horta u jooga iyagu way furan yihiin oo waad furantihiin buu yidhi dumarka uu guursan doono miyaa waxba kama furnayo ee xaggan u dhig haddii uuna magacaabin buu yidhi qabiilo ama qof cayn ahaantiisa hadduuna u magacaabin wa cala alqowli raajixina sida xooga badanna markaas iyadana markaas mas'alada xooga badan ama qabiilo ha magacaabo ama imraa khaas ahaan ha u magacaabee suu dooni ha sameeye eh imraa markaas ama gooni ha u magacaabo ama qabiilo ha magacaabee suu dooni ha sameeye gabarh una weli guursan haddii uu yidhaaho way iga furan tahay wax ka jira male madabkaasi waa baadil hore baan usoo sheegnay hore baan ka soo hadalnayo waxaan nidhi oon ku cillaynay mas'alada waa laqwi laqwina waxa ka dhigay shaygii isaga oon dhicin ayaa markaas waxaa weeyaan oo sababkiisi baa laga hormariya shaygii shay kasta oo sababkiisa ka hormaraana waxa ka jira mala markaas shay kasta oo sababkiisa ka hormaraana markaas waxa weeyaan waa laaqi baan sheegnay markaa sidaas weeyaan haddaba maalkiisiina ka wuxuu doonana uu iska guursan maalkiisii ka waran marka maalkiisu waa sadaqo waaya كأنما إنه كنا ذلك كلام مالك يسكى سوى قالنا بلغ ماذا فيه قال مالك وحي رحمه الله تعالى في الرجل يقول لامرأتي إسلاندي سكورانية أنت الطلاق أظهر الطلاق لفتي باتا يعني وأظفران تايكا لينتا أنت الطلاق معنيه حويان يعني حضانا السلاة الصوي وادي فران تايويان وكل امرأة إسلام كسونا أنكحها إنه ده حلفر باونا قنا سمع الله سمع هذا البا حلفر يا الولية سمع هو كل حلفر يا الولية حلفر وحش أنا بالمولية سمع الله wax saalan wax saalan maaha yani waxa weeyaan macnaheedu wallaahi saddexdiibaabad iga tahay hadii waxaasi uu dhacabu taagan yahay muu tahay islaantiisuu ku dhaaranaya xuxuna fudayaa de wixiina ma samaynayo oo sida haalibkaa ma sameeyaan kadib waxa waxaa warqabaan in meelaha laga yar maqlo la yidhaaho alla uu ku xilo furayoo alla alla waxaa weeyaan islaantiiba ku xilo furay ninkaa ma isaga ninkaa haynuugu dhawaanina ha ka hadlin intaa in la yidhaaho uunbuu rabaa moogtahay wax kala mar qabo intiina markaas waxa weeyaan iyaduna dhacdayba islaantiina wuu kusii noqonayaa waa arrin halisa weeyaan marka dad badan waxaa weeyaan dhibaa jooga laakiin dabkii dembiga waxa iska leh wadaadada u fadwooday baa iska leh waayo nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri xadiiska Abu Daawud iyo qeyrkii man uftiya bi futya min ghayri thabtin fa inma ithmuhu ala man aftahu qofkii loo fadwoodo fadwo markaa khaldan oo markaas waxa weeyaan aan sugnayn dembigeeda waxay iskale kii fadwaday qofkan loo fadwaday ee jaahilkan isagu dembiga male waay marka halkaa intaana dhaafin meesha hore uu soo madayay markaas waxa weeyaan ibn shihab zuhri wa sulaymaan ibn yasaar kaanu yaqooluna idaa xalafa rajul bi talaaq almar'ati qabla an yankiha thumma eh, thumma asima in dhalika lazim lahu idaa nakaha hadaas hadas al-imam az-zail'i rahimahullah ta'ala kitabkiisa loo yaqaan nasb al-ghuwaya نصب نصبر غواية ليلاها جولك صدحة صفحة الله وبقل صدر يصدح, يصدح. أيها وحول رحمه الله تعالى أثر خيبنا بالشيء بأصوصة في مصنفه عن صالم وقاسم وعمر عبد العزيز والشعبي والنخعي والزهري والأسود وأبي بكر ابن عبد الرحمن وأبي بكر ابن عمر الحزمي وعبد الله ابن عبد الرحمن ومكحول انت أصوى بمبو كوري كل يطبني ميلاها تقريبا ميان والسلف نعم marka raggaasoo dhan baa taana sheegay mas'aladaa hore waa taa hore masalada la socota xagga hore وكل امراه مسلان كسو ان كحان غورسده ويلفي طالق وين فرنتاي وماله حوليس صدقته وين لم يفعل كذا وكذا وحي وحاضون سمين وماله حوليس صدقته اسرع زيد معناه فحنث مرخاس كو في قال وحول اما نساءه دمر قسم يا فطلاق وين فري كما قال صوشي شيغه واما قول هذا الكيس ويري كل امراه مسلان كسو ان كحان غورسده فهي طالق وين فرنتاي فانه اذا لم يسمي مرخي ولم مغعابين مرخص امراه هويني بعينها عينها اهانتيد يغون اهانتيد ون ام مغعابين ما شاء إيه، ها aw qabiilatan ama qabiilo oo ardan ama dhul oo naxu daalika falaysa aw naxwa hada ama kaa wixii lamida falaysa ilzamuhu daalika arqaas kuma laazimayo waliyatazawaj ha iska guursado maashaa wuxuu doono wa amaa maalu xoolihiisu miyaa falyatasadaq ha sadaqayso biulusihi saddex meel laba meel baabu ajali ladii kii mudadiisii u baabya laa yamasu imraata islaantiisa aan jibaacay wadaadkii markaas waxaa weeyaan fadhiistay ee banjaray kadibna markaas waxaa weeyaan u dhowaan kari waayey ka isaga markaas waxa weeyaan muddo intee loo qabo ya hadaa de tayar suuqa laga soo iibin karaan ma jiro moogtahay way marka adigu almihi markaas waxa weeyaan kaas marka ama de dib ha kaga yimaado wax dib kaga yimid ha noqdo ama markaas waxa weeyaan ha noqdo markaa waxaan dib kaga imanay asalka wax markuu ugu horeysaba dee ku dhacay ha noqda eh kaa maxaa lagu sameyn isaga laakiinse xukunkaasi intee leegbay muddadaasi noqon kam yakuun muddada intee bay noqon wa fii ayi waqti yubtadaw xilligaasa laga bilaabay muddada ma markay sawdaa markay maxkamadda yimaadiin maxkamadda isla yimaadiin baa muddada looga bilaabi mise intii ay sheegatay intaasoo dhan ba ismaana arag halkaasaa looga soo bilaabi muddada halka lagu bilaabaya bal labada arimood buu ka ayuu rabaa sheekhu raximahullah taala inuu ka hadlo niyadaasi baadiyoogaasi waxay samayn jireen geedo geeday meelahaas waxa weeyaan geedaha aad u yaqaaniin geedaha ninka loo raadin jiray geedo ha geedaha balaa loo raadin jiray geedahaas markaas waxa weeyaan hada waa isla kiniinka waa kiniinka gaaladu noo keeneen wax kala moodin aan socono ha waa keenka gaalada noo keenan laakiin geedo waxa ku dhaamaa waa wax bini aadam sameeyay maahe waa wax ilaahay sameeyay subxaanahu wa ta'ala marka waxa laga yaabaa balwadna inay ka noqon marka ugu horeysay dawaay ka noqoto laakiin keenku wuxuu noqonayaa inaad isticmaashaa 24 saaco xataa markooda hadaad hagaagsan hadaad hagaagsan adoo hagaagsan baad dad keenin baan isticmaali tiraado keenka waad barani keenin la'aan dhaqaaqmaysid shaag rogmaysid aan socon balada حدثني يحيى عن مالك عن شهاب سوري <laughs> عن سعيد بن صيب أنه كان وحوى سعيد بن صيب يقول وسيد تابعينه يقول كيلا من تزوج قفك قرصد امرأة هويلي فلم يستطيع نوود أن يمصى إنه جماعه فإنه يضرب الله سمين له يسقع أجل سنة خلصنا مدده الله سمين sanad baa loo qaban soo hoogtayba fa in masa haduu taabto waa saxiix fadaaka axsanu jawaabta ka maqanay wa ilaa hadii kale u dhawaan waayo furqiqa baynahuma dee waa la kala geyn maxay ka qaban meesha waaye xaafadooda badiis ee baas way tahlay almuhim halkaa markaas waa sidaa masaladaasi iyadu marka muddadaas waxaa loo sameyn ayaa loo sameeyeen waana qowlka markaa saciid musayib hadalkiisaas weeyaan allahumma sallu alayhi wa ha wuxuu yidhi marka marka ma halkaas sana unbaa mise wax kale marka culimada qaybo ka mida ah waxay yidhaaheen markaas waxaa weeyaan waa halkaas sane waa culimada culimo badan weliba tana siday ku tageen adoonku isaguma sanadan baa mise isagana waxa weeye way ka yartaa ama way ka badan tahay ma eh, jumhuur cala madhab aljumhuur waxay ku tageen markaas waxa weeyaan waa hal sano unbay ku tageenoo yastawi fiihi alxorqu walcabdu adoonka iyo xortu baabkan way ku siman yihiin bay yidhaaheen hal sano baa mid walba la siin bay yidhaaheen markaa وايه اللهم صل على مودده هلكاس لو قبان حدبا ان امام القدال سبحان الله الرحيم والله تعالى اسمه هو كتاب في سال المقدم جلك طبنا صحيح سيتني لبا ايا اسمه هو كشه الرحيم تعالى مساله مرخص حويان قفكي اي كدحد ارنك نوعاسا وحل سمينيا مرخص وعيب هرتها fasakh markaas waxa weeyaan keeni karta oo labada qof ay fasakhanayaan markaa muddaana loo samayn muddadaana waa lagu imtixaamaya markaas waa sida ay qabaan cuthmaan eh, iyo cuthmaan ibn cafaan iyo cumar iyo ibn mascuud iyo muqir ibn shucba eh, waa halka sano macnaha iyo markaas ciid musayib sida ku tagay cadaab ibn rabax nakhaci qatata iyo markaas waxa maalik abu xaniifiya asxaabuhu iyo thawri iyo awzaaci iyo shaafici iyo isxaaq abu ubayd waa madhab jumhuur weeyaan waaye laakiin jumhuurtan hadda aan idiin tirinayaa sanadka isma waafaqsana laakiin muddo in loo qabanayo isku waafaqsan yihiin way ku kala duwan yihiin muddada intaay tahay way ku kala duwan yihiin laakiin waxay isku waafaqsan yihiin jumhuurtaasi muddo in ninka loo qabanayo laakiin waxaa jira xakam binu cuyeyna iyo daawuud addaahiri ayaa waxay ku tageen laa yu-ajalu wahiya imraatuhu muddo loo qaba maayo say doonaha iska ahaadee waa islaantiisii uun kuwaas way cadaabeen aan soconno laga yeeli maayo warkooga kuwaaya u kaabiyaa leeyahay fadwadiinaasi way ma shaqeynaysaa hadda almuhim aynu ka soconay waa hadii kale waa la kala geyn markaa haduu soo hadii uu markaa sanada dhexdeeda haduu soo noqdo min khilaali hadii sana وإلا هذيك لا فرق قوال كلا جيني وحدثني عن مالك أنه سالم بن شهاب الزهري ودي عن عن رجل متى يضرب حل ما الله سمين له يستغل أجل مدة مدة حل ما الله سمين إياه من أي يوم مالك يبو يبني بها كبريني ma ami yowma yabni biha ma maalinka wuxuu ku bileen marka hawsha ay markaas waxa way ay hawshan ay dhacday intaa una dhawaan oo dhan baa lagu ayaa la soo tirinayaa ami mise min yowma turaaficuhu maalinka ay markaas waxa weeyaan اللهم استعان maxkamada keento aan ku celiyo ammi yawmi yabni biha ma maalinku la guri galay ee dhistay uu hoystay baa looga soo bilaabi muddada ammi yawmi maalin turaaficuhu ay markaa qaadiga u geenaysay maxkamada geenayso faqala wuxuu ri bal iska dhaafay min yawma turaaficuhu ila sultan maalinkay qaadiga u geysay maxkamada geyso maalinkaas laga laga markaas waxaan laga bilaabay intii hore Allahu a'lam inay saluugaysa laga yaabay intii hore laakiin hadda inagu umbaan hadda ka bilaabayna nahnu nahkumu dhawaahir wallahu yatawalla as-sarair hadda baa la xukumay marka قال مالك رحمه الله تعالى فأما الذي قد مص امرأته إسلانديس الجماعي ثم اعترض عنها ay waxu soo banbaxeen oo ka jeesaday fa inaanu lam asmac maana maqal annahu yudrabu in loo samaynayo lahu isaga ajalu muddo walaa yufaraqu baynamaa la kala gey maayo imaamu maalik wasanaduu ka daba tegaya wuxuu leeyahay labaanu kala qaadaynaa ninkan haddii inuu ku dhacay markaa maalinkii ugu horreysay inuu ku dhacay markaas ee gabadh ou la guragalay iyo inuu markaas maalinka una ku dhicin iyagoo reer caadiya iska ahaa waa dambe uu ku dhacay xanuunka arintani haday arintaasi maalinku la gurigaleeba uu ku dhacay dee markaa muddada waa loo qaban waana la kala geyn bay hadii laakiin ayna markaa muddadaasi ay markaa maalinkaaba una ku dhicin laakiin muddo dabadeed haduu ku dhacay waxani la kala geyn maayo muddada loo qaban maayo saasuu leeyahay markaas waxaa imaam maalik raximah llahu tacaala anuma maqal buu yidhi halkaasuu mariyey imaam maalig raximah llahu tacaala isagu meeshaasuu mariyey markaa waay hal marba hadii uu markaas waxa weeyaan ibn qudamah al-hanbali oo kale wuxuu soo noqliyay akthar ahli cilmi waxay qabaan buu yiri hal mar hadii uu markaas waxa weeyaan jimaacaadi uu jimaaco kadibna ay sheegato inuu jimaaci kari waayay la dhageysan maayo dacwadeeda wax mudana loo sameeyo jumhuurta waxa kamid ah uu yiri intuu tiliyay cadaamina amir qabaah طاووس بن كيسان اليماني حسن البصري إمام الزهري قتاتة مالك أوزاع الشافعي إسحاق أبو عبيد أصحاب الرأي رقاس mas'alada bal laakiin haddaynu ku noqono jumhuurtu wadada ay maran waa wada laga xoog sheekh mar kastoo ninkuu ciniin uu noqdo waxaa weeyaa muddada waa loo qaban waana la kala geyn markaas ee markaas kuma xidhno ma markii mar muu jimaacay mise ma jiraa kuma xidhno waayo waa xuquuq ay leedahay gabadhu xuquuqda gabadhu ay leedahayna sanad kuma xidhno soomaaha ama wax muddo ku xadidan ma aha ee waa intay ninkaas qabaan ay wada nool yihiin oo dhan ma xuquuqdii marka hesha mise weyday hadday midba hadday xuquuqdii marka hesho fadaaka axsan haddii laakiin xuquuqdii ay weydo de waxaan leenahay markaas waxa weeyaan waxay qabataa meeshii ma taalo laakiin ka waran hadday taan waa iska sabdaya waa iska garab joogi waxaan leenahay khayr allah kugu daro jannada allah ku raaciya naga asturbaan leenahay geebeelaha baabu jaamici dalaaq ah. <laughs> طلاق بابك كلمنا يباب يحي يعني احاديث متفرقه في الطلاق خصوصا بشيغه يا شيخ رحمه الله تعالى وحدثني عن يحيى عن مالك عن مشاب الزوري انه قال وحوري بلغني وحي سوغن ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي لرجل لمن وكيرو من ثقيف رغ ثقيف كميدا السلام او اسلامي غيلان بمغ اسل جري غيلان بن سلمة بن آه معاتب لديه جدي وايه اللهم استعان ابن مالك الثقفي سيدنا حجر فتح الباري يبا وكو شيغي wacindahu agtiisana waxaa ahaa cashru niswatin toban dumar ah xiina aslama markuu islaamay athaqafiyu ninkaa reer thaqafi ah iyagiina way la islaameen toban bay ahaayeen tobankii way la islaameen markaasuu nabigu ku yidhi sal allahu alay slam amsik hayso minhunna dumarkan arbacana farqa hayso wa faariq saa'irahunna intooda kale la fur buu yidhi afarta ugu awaygu fiican yahaas leedahay un la soo hadh lixda kale miyaa aayaro lugeeya ku dhameelahan ayaan idinku arkay oodahan dawladooda iyo waxan socdaa markaas kuwa iyaga markaa deeri kama hawlaha qaataan waka ah. waynu soconaynaa marka marka taas waa sidaa marka waayo dee ilaahay wuxuu yihi qur-aan keliya mathnaa wa warubaaca keliya soo maaha laba saddex afar keliya shiicada waxay idhaaheen mathnaa waa laba hulaatha saddex u gee laba ya waa lixda xabadiiba xabaddaa ka horeysay mogtahay xabaddaa ka horeysay mathnaa hulaatha haye isku gee horta laba iyo saddex rubaaca iyo afarna uge halna way kasii horeysay dee tobankaas tobankaas waa toban baa la guursan bay yidhaah kale yidhaaheen maya xabadda haddaan iska badaynaba sagaal baa bannaanoo masnaa waa laba hulaatana waa saddex waa shan rubaacana afar igu dar sagaal weeyaan bay yidhaah waaye odhaga de way jirtaa soomaalida wadaada iska guursada markaas waxaa sagaal iyo wax sanoocaas way jiraan marka wuxuu ku leeyahay markaas waxa war maxaa dhacay markaa tidhaahdo wuxuu ku leeyahay baabka lama galo baxrubuxur waaye cajiib abshir bacadle wuxuu hi mataqaana sagaal gabdhood baa ii bannaan oo wada bikaaro ahe bil midaan qoomiso waan bedeliye bacdiga kii guursada waan ku bi'iye baabkeenu lama galo baxru buxuur waaye buu yidhi marka <laughs> saas yidhaahay midnimo bahayse marka waa cajiib balaynu soconay marka uu faaruq saaiidahunna buu yidhi <laughs> intada kan la faaruq marka وحدثني عن مالك بن شهاب الزهري انه قال وحول سمعت سعيد المصيبه مغلب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم صد انتود وحيدا يقول وحليه سمعت وحن مغلى ابا هريره يقول لا سمعت عمر وخطابه مغلى يقول يسقول ايما امراه غبر كسو طلقها زوجها زوجkeedu furo ka tadliqatan حبط القرى أو تضليقتين لما دلقود ثم تركها ويسكاتك حتى تحل حلاله حلالويسو وتنقح زوج الزوج كلا لا يقرسنيسو وفيموت عنها وكدمانيو أو يطلقها وفضي زوج كذا ضنبه ثم ينكحها وقرسني زوجها الأول زوج كذي هري فإنها تكون أهانسة عند وقتيسة على ما بقي وحي حالي من طلاقها طلاقين gabadha laba arrimood fiili midi waa mid eh gabadhii hadda hal dalqad baa kaaga dhacday ilaa saddex iyo laba dhinac iswar waxaan dhinac cusbadana ka wadnaa hal cid keliya kuma dhacaan oo hal cidda keliya lama mar ridi kartid waxaad kaliya ridi kartaa markaas waxa weeyaan xabad ku waxa weey markaad dad soo cishato hadana xabada tuurtay soo cishato hadana mar kale oo saddexaad markaad waxa weey furto ayaa dhamaanaysa hadaba hadii aad gabadh dalqaday ku dhacdo kadibna aad furto soo cishato labadii ku harsanaan bay kuula joogiyo saddex iyo kuula wada joogayso haddii laba dalqood ay dhaceen ee xabadaha salina xabadii bay kuula joogaysaa laakiin ka waran hadday baahintay saddexdiiba u dhammaadeen iyadana wuxuu ku leeyahay markaas hadday baahintay saddexdiiba u dhammaadeen oday kalena ay guursatay kadibna ay u soo noqotay saddexdii hore way dhammaadeen soo maaha saddex cusub baa bilaabanaya taasi waa masalo sheekhu mun hadal laakiin mas'alada xadiidku hadda uu ka hadlayo kaliya waxa weeye culimadan ay ka hadlayeen salafku waxa weeyaan gabadhii hal dalqad keliyaad ku furtay maxaa ku harsanaa laba soo maaha ciddadiibaba ka baxdayba oo iyagu ciddadii intay ku jirtay maada soo ceshana way ka baxdayba nin kale guursatay ninkeedii kale ay guursatay baa soo furay ama wuu ka dhintay baa dib u guursaday markaas labadii kuu harsanaa unbaad kula joogi ama xabadii ku harsanayd eh saddexdii kulama joogaysadna weeyaan sidaasuu leeyahay markaa marka halkaas saddex xaalaa loo qaybiyaa inay markaas odayga kale ay guursatay oo kadibna uu jimaacay kadibna sawjkeedii kale uu guursaday taa wuxuu yidhi biijmaaci ahlicilmi waxay guursanaysaa buu yidhi markaas eh, saddex dalqood buu ku qabayaa buu waa tii aad dantay ijmaacii waa marka adigu saddexduba kaa dhammaadeen markii hore ee eh, kadibna xataa tankixa zawjan khayrahu ay ku dhacday kadibna nin kale soo guursadeen ninkii kale adigu aad uga dambaysay muhiimad baa ijmaaca soo naqliyey xaalada labaad adigu saddexda kuma dhammaanay hal baa markaas ama labaa kuu hadhsanaa way kuu soo noqonaysaa binikaaxin jadiidin bay kugu soo noqotaa mad rajciyo iyadana markaa calaa maa baqiya markaas min dalaaqiha wixii dalaaqeeda kuu hadhay baad kula joogaysaa masalada iyadana ibnu qudaama inuu ijmaac ishaarayaad moodaayo wuxuu yidhi bikayri khilaafin naclamuhu wax khilaafana masalada kuma ogin buu yidhi xaalada saddexaad wuxuu yidhi wuu furay laakiin saddexdii ma dhammaanin ciddadeedina way go'day nin kaley guursatay haddana ninkeedii hore ku soo noqday laba riwaayo ayaa markaa jirta qola waxay yidhaaheen markaas waxaa weeyaan calaa maa baqiya min dalaaqaha bay kula joogi qolna waxay yidhaaheen maya saddexdii ayaa u bilaabanaya qaala maalik wuxu uhi calaa daalika dushiisa hataa sunatu sunadu cindana agtayada allatii sunadaasoo la ikhtilaafa fiiha wax khilaafuna ku sugnay waxadaanii can maalik can haabit bnu axnaf annahu tasawaja u guursaday umma waladin أم ولدول عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب الصناطي قال وحوري فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب إيري فجئت وانو إيميد فدخلت مرقاصا وحلو قل عليه دوشيسة فإذا سياد نواب أوله موضوعة لدجيه وإذا قيدان وابا الله حرك ومن حديد بالخصميسا وعبداني الله أدون والله يسغو صناطي قد أجلسهما وفريسيه فقال وحكي طلق هافر وإلا هديك لو الذي ألي ما قد يحلف به الله أرتئ فعلت بك minka kada wa kada waxa iyo waxaas ayaan kuu samaynayaa xuliga walilaa hadii kale waladii alibaan ku dhaartay he yuxlafu lagu dhaarta bihi isaga faaltu bika kada wa kada sida ayo saasaan kugu sameeyay hadaan furi weydo way marka wuxuu ila qaalo wuxuu ila faqultu waxa marihiya talaaq alfan kun bay ku furantaayba hadalba kun jeer baa furay wiil halba ka sheekeynaysaa فخرجت وان بحي من عندي ان كبحي فادركت عبد الله بن عمر بان هليلي بطريق مكه تودني مكان كو هليلي فاخبرت وان ورمي بالذي كان هذا من شان ارنكيغا فتغيض وعرض عبد الله بن عمر وقال وحل ليس ذلك كاسب الطلاق الطلاق ماها وانها ايضا لم تحرم ولا قسم معناه طلاق الاكراه ما دعدي وايه wuxuu yidhi weynahaayaduna lam taxrum calayka xaaraamka ma aha ee farjic ilaa ahlika eelkaa ku noqo reerkaa ku noqo qaala wuxuu yidhi falam tuqarqirnii nafsii naftaydu iimayna qirin oo iimayna sugin xataa ataytu cabdullaahi bni zubayr ilaa haddana uu tegey wahuwa cabdullaahina yowmaidin maalinkaas bimakata makuu ku sugnaa amiirun calayha makuna amiirkaa iyo madaxweyne fa akhbartu waan warramay biladii kii kaana ahday min shani arrankayga iyo biladii ki qaala igu yidhi lii aniga cabdullaahi bni cumar faqaala lii wuxuu igu yidhi cabdullaahi bni zubayr lam taxrum calayka xaaraamkaa ma aha فارجع إلى أهلك إلكا كنقو وكتب إلى جابر بن أسد وقري الزهري وهو جابر هنا أمير المدينة مدينة مدحوين كاهاية يأمره, يأمره يسقو أمري أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن من عقابه وأن يخلي وأن يخلي إنه كلا بيني أنيقي وبين أهلي أنا غير نوكل دحبحو قال وحول فقدمت المدينة مدينة قالي فجهزت صفية صفية ويديارسي امرأة عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر حاسكي سيهيد امرأة إسلامتي دي بيسو ديارسي صفية عقلتها وصامين من أوصى قرحسي حتى أدخلتها علي الله يسو قلسي الرسل بلا قليا بعلم عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر لو أغاية شقا كليقة دي سمين سماهين يدي وضيقة دويس لو ثم دعوت عبد الله بن عمر بامياري يوم عرسي مالك عرسكيكي لوليمتي ولي بانو yeeray fajaani wii imid markaa marka halka qisadu waxa weeyaan yaani marka ninka loo yaqaan Allahu musta'an ee Abdurrahman Zayn ibn Khattab ayaa ii yeeray buu yiri ha markaas Abdullah ibn Abdurrahman ibn Zayn ibn Khattab ayaa ii yeeray buu yiri markaas aan u tagay buu yiri wuxuu yidhi markaas waxaa weeyaan markuu ii yeedhay ula far badan buu wataa buu yidhi laba xadhig oo bidhana halkan yaalaan buu yidhi laba addoon isaguu leeya halkan soo fadhiisiiyey markaasaa wuxuu yidhi buu fur haddii kale ood furi weydanna waxaa weeyaan waxaya waxaasaan kuu samay macnaa dhibkaasaan ku gaarsiinayaa markaasaan ku yidhi buu yidhi kunbaa furan tahayba waayo kun jeer baan furay maxaad iigu hanjabi markaas aduu qisadu saasi u soo socotay markaa maadaama talaaqu talaaqu ikraahi iyo qasabu ahaa ma dhacaya markaa waayo nabigu sallallahu alayhi calayhi wasalam wuxuu yiri in allaha tajaawaza an ummati can ummatii alkhata waannisyaana wama istigruu calayhi ilaah ummadayda uu ka dhaafay khata iyo gafka iyo wixii ay halmaamaan ay iloobaan iyo markaas waxaa weyaan wixii lagu qasbo ilaahu ummadayda uu ka dhaafay waay marka waa sidaa taasi marka waa dalaaqulkraam ay noqonaysaa dalaaqulmugda marka ma dhacayo waana siday jamaahiiru ahlicilmi qabaan jamaahiiru ahlicilmi siday qabaan min asaxaabati wataabiciina waman bacdahum sida cumar wakhadaab cali bn abi aalib cabdulaahi bni cumar cabdulaahi bni zubayr cabdulaahi bni cabaas jaabir usamur saxaabadaasoo dhan iyo taabiciinta cakrama xasanbasri jaabir zayd shurayx cadaa daawus cumar bn cabdilcaziiz ibnu cawn ayub siktiyaani malik awsaaci shaafici isxaaq abu sawr abu cubayd raggaasoo dhan sida ay qabaan laakiin rag waxaa jira qaba inuu dhacayay qabaan raggaasi ma dhacayaan waana sida raajixa ma dhacay dalaaqaasi laakiin abu qilaaba shacbi naqaci zuhri thawri abu xaniifa wa saaxibaahu ayaa waxay idhaaheen wuu dhacayaa bay idhaaheen waayo xadiidka maxaad kaga jawaabteen odhanaya markaas in allaha wadaa can ummati alkhada wanasyana wama sugrua calayhi ابن ماجه وصو صاري حديث عائشة اي تري مرخا طلاق في اغلاق طلاق قصب مجرى في حسن ابي داوود محاد بل كغ جوابتينو كان بل وركينا مرخاس واسدي جواب في عمينا كين مرمر سيدون لواي ماي وجواب في عمينا كين بل سؤال مرخاس ها واي وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار قال وحول سمعت عبد الله بن عمر بما لقراء سواهدي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبول عدتهن يعني وحيد يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن صومها والعده يا ايها النبي اصلك في باب اصول الفقه مرق لمريو خطاب كالنبي النبي عليه الصلاه والسلام امه مرق يا مرق وخدعيا وحيد ان مرق سحويان الخطاب الى النبي صلى الله عليه وسلم خطاب الى امتي والتشريع للنبي صلى الله عليه وسلم تشريع لامته وسيده مرق وخطاب كالنبي النبي كدعى صلى الله عليه وسلم امتي سنه وخدعيا مرق marka fadalliquuhunna ku fula licidatiina ciddadoodu ciddadoodu waxay noqonaysaa marka gabadh iyadoo daahira isla markaana duhrigaana aada ku jimaacin ayaa noqonaysaa marka fii qubuli ciddatiinana waxaa weeyaan sheekhaa fasil doone eh duhri walba iyo markastay daahirowda inaad furto laakiin aada furin iyadoo dhiig leh ama waxaa weeyaan eh, ama ku jimaacday oo uurga inaadan fulin markaa saa darteed markaas waxaa weeyaan ayaa markaa oo ciddadooda iyagoo qaabilaya oo hadda ku toosan oo wakhtigii ay ahayd iyagoo ku toosan markaa fudha oo laakiin haddaad iyadoo dhiig la adfurto dee dhiiggan iyo duhrigiisa toban looba tiri maayo markaa marka ciddadii baad ku dheeraysay haddaba qiraa'ada waa qira'a shaada waxayna yidhahaan qiraa'atu shaada tasluxu liltafsiiri walaa tasluxu lilqiraa'a bay yidhaahaan tafsiir bay u suubataa laakiin uma suubato oo waxaa lagu fasiri qiraa'ada mashhuurka ee saxda la akhriyo ayaa lagu fasiri laakiin markaas qira'a ahaan iyo qur'aan ahaan looma akhriyo bay yidhaahaan waay allahuma mustacaan قال مالك وحوري يعني بذلك أرقى وحول جيدا أن يطلق في كل طهر أن يطلق إنه فرو في كل طهر طهر كسمرقة هل إنه فرو وحدثني عن مالك عن الشهاب بن عروة عن أبيه أنه قال وحوري كان رجل منك وحايدة طلق امرأته وسانتس مرقه فرو ثم ارتجع وصعشد قبل أن تنقضي عدة وعدين انت لقوين كور كان ذلك الله أرنقا سوبنا إياهي وإن طلقها بفر ألف مرغة وين طلقها طوفر ألف مرقة كن جروا فعمد الرجل نقوقس إلى امرأة إسلامتي سوف طلقها وفره حتى إذا شارفت حتى إذا شارفت مرقة ودواته انقضاء عدتها عدة قويتان كذا راجعه صعشده ثم طلقها وفره raajacahu soo ceshanaya uma dalaqahu furaya uma qaala wuxuu yiri wallahi aan ku dhaartay uma qaala uu yiraahdo raajacaha uu soo ceshado haddana uma dalaqaha uu furo uma qaala uu ku yiraahdo wallahi aan ku dhaartay la awiki kusoo kusoo dumi maayo kusoo hoy maayo ilay xagayga wala tahillina li iman xalaaloobaysid abadan waliga yaana ninna ku noqon maayo xaas in noqon maysid waligaana xalaaloobaysid فأنزل الله تبارك وتعالى وحسودجي الطلاق مرغتان فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان الطلاق الطلاق مرغتان والله بجر لبدا طلقوا مرخي دعان حبد باها طيئة فإمساكم وهيسشو بمعروف سوى ناسان قفك الله هيسو أو تصريح مواسيدين بإحسان سوى ناسان دي قفك الله سيدايو فاستقبل الناس dadkii way soo qaabileen طلاق طلاقي جديدا وقت عصب من يومئذ مالك laga bilaabo oo bimaana waxa weeyaan dib wixii hore dhan haba manfuuran baa laga ayaa laga dhigayo daadka lagu daray kadibna dib baa loo bilaabay man kana dalaqa minhum man kana qofki aad dalaqa kifro minhu ya kamida aw lam yutallaq ma anfurin وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أن الرجل كان وحا يطلق كيفر امرأته وسناديسة ثم يراجعه صوع شنجري ولا حاجة له وحدنا أين أصنان به ولا حاجة له وحدنا أين أصنان له يسقع بها قوة وحدنا ونكلهين ولا يريد أن دونين إمساكها يعني wuxuu yiri anar rajula ninka oo kaana hada yطلق mid furaya imraata islaantiisa thumma yuraaji'uha soo ceshanaya wala haajata lahu wahdana ina ugu sunayn biha gabadha wala yuriidu an doonin imsaaka inuu haysto kayma yutawila bidalika arinkaas ugu dheerayo umburqaba عليها دشد العدة عدة ليضارغها سوى الربو فأنزل الله لها سودجي تبارك وتعالى ولا تمسكوهن هايسن قبلها ضرارا ربتان ربيسين درتي هو هايسن لتعتدوا سيادو حد قدبتين ومن يفعل ذلك قفك سلا سمينا فقد ظلم وظلمه نفسه نفتيسه ولا تمسكوهن ha haysanina diraaran dhibitaan markaa aad dhibaysiin gabdhihii يعني مرقاس حويان ضرارا بمعنى مرقاس حويان ومفعول له او بمعنى دبتان درتيد ويان مفعول لاجله معنى لتعتدوا سياد ugu xadgudubtiin marka gabdhahaas oo xadgudubku muxuu noqonayaa ciidada lagu dheeraynaya noqonaysaa ومن يفعل ذلك قفك سدا سمينا فقد ظلم نفسه نفتيسه وظلميه ظلمي بو سميه قفك النوعاسي يعظهم الله إلا باكوا أن بذلك أرنكاس وحدثني عن مالك أنه بلغ وحسو قاري أن سعيد الموصي وصليمان بن يسار سئلان ويدي عن طلاق السكراني ننك السكران كي والان ورق طلاقيسا فقال وحيداهن إذا طلق السكران ننك والان ورق استوالي استكرام waa iska wali jaaza talaaqo talaaqiisu fulaya uu banaan yahay way in qatala hataa duu wax dilo qutila bihisna waa loo dilay waa la qisaasaya waayo qaala maalik wuxuu ihi wacalaa daalika dushiisu haday alamru amarku cindanaa nagaagtayada oo qofka markaas waxaa weeya waa mukalaf oo junuun dee qofka waali caadiya maahee isagaa iska waaliyo sababka isagaa la yimid maadaama sababka isagu la yimid waa loo qabanaya cuqubatan calayhi waxadaanii can maalik anabaleqa waxa soo gaaray anna saciid musayib kaananaha yaquulu kiidha idaa lam yajid irajul ninku markuuna helin maa yunfiqu calaa imra'atihi islaantiisa wuxuu ku quudiyo farwiqa baynahumaa waa la kala geyni oo waxay yidhaaheen markaas waxaa weeyaan gabadhii hadduu biilkii u waayo waa la geyn bay yidhaaheen markaas وإمام آه بيهقي بسنده للشافع صوصاري أخبرنا صفية عن أبي الزناد عن أبي الزناد قال سألت سعيد مصيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته نبا الكور الإسلامتيسة وحكونا فقهي عن هلين سبيهقي وكسوصاري معرفة الآثار والصنم وكسوصاري رقم xadiidka 15500 iyo 24 wuxuuna yiri markaas waxa weeyaan asarkan bal ka waran qaal markaas wuxuu yiri saciid musayib yufarriqu baynahuma wala kala yufarriqu baynahuma wala kala geynaya abu zinaad waxaa mari buu yidhi ma sunna arrintaasi saciid wuxuu yidhi waa sunno markaasaa shaafici wuxuu yidhi markuu ka hadlayay waaladii yushbihu qowla saciid sunnatu an takuna sunnata min rasulilah sal slam hadalka saciid markuu waa sunna leeyahay waxay u eeg tahay sunno rasuulka laga ogyahay inay tahay waayo waxaa la yidhaha weliga hadduu taabicigu u tiiriyo nabiga sal allahu alay wasalam kalaamka muxuu noqdaa xadiidkaasi mursal soo maha mursalna waa min aqsaami daciif soo maaha قارب أيه وحجيسي قار خا حجيسي من العراق في ألفية كل غدية حيري ورده جماهير النقادي للجهل بالساقدي في الإسناد آه، وصاحب التمهيد عنه نقله ومسلم سدر الكتاب أسله مرقب حويا و ضعيف ويا وحك جرى ما امام احمد يو إيوه. ايا حديثه واحتج به مالك واحمد كذا ابو حنيفه المؤيد ورجنا معها مره ورقاسي لكن ولا خوغد مذهب المحدثين ما وور بعض الا مره سادلتيد لكن سعيد بن مصيب اسوليت وحيدا مرسل كيسو ومرسل صحيح ويرا لماذا امام الشافعي با وحو وان بارباره او وان فتشيء مراسيش سعيد بن مصيب وان حصاهلي يلا متصله qaala maalig wuxuu yidhi wacalaa daalika arrinkaasaan adragtu ku soo haleelay ahlal cilmi ahlucilmiga bibeladina anaga wadankayagan haa waayaha allahu mustacaan waana sida ay qabaan saxaabada markaa cumar iyo cali iyo abi hurayra تابعين كان سعيد المصيب وحسن البصري وعمر عبد العزيز والربيعة بن عبد الرحمن الغاي حمادي المالكي يحيى القطاني عبد الرحمن المهدي الشافعي اسحاق ابو عبيد ابو الثور وعيبا قبان لكن عطايا الزهري ابن الشبرمي ابو حنيفيه صاحباه محمد يوسف وحيه maxamed xasan shaybani iyo abi yusuf raggaas waxay ku tageen lama kala geenayo balada ka soo misal khilaafiye baabu ciddati mutawaffa gabadha marka laga oofsaday anaha xaggeeda zawjaha zawjkeeda ciddadeedii idaa kana xamil marka uu leedahay وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الغبه ابن سعيد بن قيس عبد الغبه بن سعيد بن قيس بن عمر الانصاري سد حديث مرفوعه اي كل يوم موضع لبا وان صبر لكن استحاضنا waa kan iska qaso balan ka socona hadda ninkaasi hoos ka xariiq wani kale ilaa marka Abdul Rabbi ibn Sa'id ibn Qays عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف انه قال انه قال وحوري الى عبد الله بن عباس والويدي وابو هريره عن المراه الجبر الحامل اور يتوفى عنها زوجها odaygeeda laga ofsanayo faqal ibn Abbas wuxuu yiri aakhir al-ajalayn labada muddo toogu dambeysay tirsanaysa وقال أبو هريرة التنوحي للمي إذا ولد المرخي شوف فقد حلض وي حلالودي فدخل أبو صنوة من عبد الرحمن باصوغلي على أمي صنمة وصوغلي زوج النبي النبي حاسيسي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك عن قاسويدي فقال أبو حيث أم صنمة ولد الصبيعة الأسلمية قوضها سوي رشي بعد وفاة زوجها زوج كذين تقول انت كذب بنصف شهر بالبركين فخطبها وحصودوني رجلا لمن أحدهما متكود شاب من نريد أو abulbashir abulbashar baa la dhihi jiray abulbashar abulbashar ibn alxarith alcabdari reer bin cabdidaar buu ahay sida uu ku sheegay alimaam ibn xajar casqalaani fi alisaaba fi tamyiizi asaxaaba walaakharu ka kale kahlun oday buu ahaa isna oo oday macnaa kahliga waxay u yaqaaneen sideedaba carabtu soddonka ilaa afartanka macnaha laakiin oday kama wadaane garmadoobo ma qashay garmadoobo laftiisa ka wadaan iyagu kuwa ah. marka laakiin oday ma ragga ugu xoog badan yahay macnaha soomada fahmin inta soddon ka hooseysa waa iska yar raggu ma saa ma siiha wixii ka dambeeyana sidaa ma siiha inta u dhaxaysa laba waxa weeyaan inta tobankaa sano waa tobanka sano ee kaala arag cajiibka ah bal ka soo ahda marka laakiin waxaa la yidhaahaa iyagu dumarku soddonka wixii ka hoosey inbaba ka baa la yidhaha waa nin muxuu ahaa ibnu duleyd maqsuudadiisii wuxuu dhihi saasan filaya wuxuu dhihi jiray markaas waxaa weeyaan آه، إذا إذا ما المرء قل ماله إذا إذا ما المرء كان قل ماله آه، واي مرخ قفك آه، مال كيسو يراده أما أما عرق قفك وياشو فليس من وده هنا نصيبه ها مرخ وحكود يسي مرخص إيه، فإني إن تسألونني بالنساء فإني فإني خبير dabiibun biadwaai nisaa'i khabiirun ani haddaa dumarkii weydiisiin buu yidhi wallaahi dhakhtar baan xagga dumarka ku ahay dumarkana waxaa weeye aad baan welibaatana dawadooda ayaan u aqaanaayo aad baan u aqaanaa buu yidhi dumarka wuxuu yidhi welibaatana idaama almar'u shaaba ra'sahu qalla maaluhu xoolihiis markay yidhahdaan ama uu yar cerqoobo falaysa min wuddihina nasiiba dumarka kalkacaylkooga iyo jacaylkooga wax nasiiba kumana buu yidhi ها wuxuu yuridna faraa almaali haythu wajadnahu maal farabadan way wadhaadinaya meel alla meesha ka helaan buu yiri yuridna faraa almaali haythu wajadnahu wa sharqu shabaab indahunna ajiim dhalinyarnimadan agtooda wax la yaab la buu yiri way bal ka soo hada marka wuxuu yiri fahadat ka kala markaas waxa weeyaan kaas uu ahaa marka marka ninka waa la isku khilaaf magaciisa qolo Amr bay dhahan qolo Amr bay dhahan qolo wax bay iska dhahan waa la isku khilaafan qolo Abdullah bay dhahan marka wuxuu yiri fahadat ila shaabi waxa uu leeyahay ninka dhalinyarta sumaad waxa sheegay hadda ma sheegid wa sharqu shababi indahum ajiyadu way sheegaydi waaya fahadat waxa uu ilatay ila ila shaab ninka dhalinyarta uu ilatay ha halkaas uu ilatay wa markaas waxa yiraahdeen culimada shuraax baabka halka xadiidka markay sharxayaan waxa yiraahdeen qarqood wa ala caadati an-nisaa al-ma'rufa waa caadada dumarka lagu yaqaanaba nin dhalinyaro meel alla meesha ka hesho kaala arxagay u dhaqaaqiba suuragal ma noqonaysabe faxabad ila shaabi ninka dhalinyarta u leexatay faqaala wuxuu yiri faqaala al-kahlu ninka garmadoobaha haba wuxuu yiri lam tahilli ba'du ma xalaaloobi biir hada markuu uu soo doolay <laughs> marka markuu arkay laga leexay ayaa wuxuu yiri wali ma xalaaloobin suq cidadii kama bixin وكان أهل أهل كذا وحيا غيما كوي مقن ورجاء رجي إذا جاء أهل أهل كذا مرقي يمادين أن يؤثروه بها إن إستقى الدور بدان inaan isaga u doorbidaan marka inuu reerkooga la sugu rabaa moogtay soo gaaraan wuxuu leeyahay markaas waxayna madax xalaaloobin sug buu leeyahay inay yarsuto reerkoogu yimaado reerkoogu sasabtu rabaa fajaa rasuulullaahi rasuulullaahi sallallahu alayhi timid fadakar dalika lahu iyaguna waa gabadhay waxa weeyaan diiliya hawshan aad taqaano moogtahay rasuulka dilba faqo weydiisay ah. fadakar lahu dalika arqas rasuulku sheegtay faqala wuxuu qal xalaalti wad xalaalooday fankixi guursamashiita cid adoonto waay heegan وسكتوا مرخص حاول وسك نقدين و ويابي ان سؤالنا وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه سئل والويدي عن المراه غبدو يتوفى عنها maxaa ragga lagu diidayaa inay markaa cirqadooda madoobeystaan ay waxyaalaha badana lagu diido ko waxa ka ah mataqana khaainima ku jirta gowraha yeerin bay rabaa inay siraanay siyaasadayaan oo ilaahay dhalinyara nahay markaas waxa weeyaan kaal arab qaan nahay isagoo madaxiisu cadaadood yaabto markaas aan socono oo moodo markaas waxa weeyaan caws jiilalad moodo وربلا سؤالنا وحوري وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله marka halka aakhir al-ajrin intaana dhaafin yaani waxa la isku yar qabtay saxaabada qaar kamid ah qabaan gabadhii hadii ay ninkeedu ka dhinto iyadoo uurre waxay yiraahdeen saxaabada qayb kamid ah sida Abdullah ibn Abbas oo kale hadii ay hore u dhasho oo iyar markuu si asnaaba ay dhasho afar bilood iyo toban hayb tirsan hadii ay markaas waxa weeyaa uurkeedu cusub iyo sagaal bilood oo dambe uu sii joogayna sagaalka bilood bay tirsan kolba labada muddo afarta bilood iyo tobanka habeen iyo inta uurka ay sidayso kolba labada muddo ka badan ayay tirsanaysaa bay ilaahay aakhirul ajalayn waa sidaa macnaheedu مسألة لكن هو مسألة لغا خوغن yahay madhabka jumhurtana ma waafaqsano sida raajixa anna xadiidka subaycat al-islamiyya ayaa la qaadanaya markaas ee aakhiru ajalayn loo eegi maayo markaas واي دينته يسر ما كدسن تahay وحدثني عن مالك عن عن عبد الله بن عمر انه سئل ولا ويدي عن المراه قوان ويتوفى عن عنها زوجها ودغ لغا وفسنيو ولا حاله حامل ما اور لهدهي فقال عبد الله بن عمر وحيري اذا وضع الحملة اور كده مرخي فقال فقد حلل حلال ذي فاخبره الرجل با اور خمي ميل انصار سيرات كميدة كان عنده اكتيسه آه، إنوها كان عنده اكتيسه اها waqtiisa inuu ahaa kana cinda waqtiisa ahaa من أكتيس هاي رأي صاريد أيها وحور رمي أن عمر وخطاب قال إنه يري لو وضعت هدي دجل لهي وزوجها على سريره سوج كيدينا مرخص حويا سريرتيسي ودل يالله لم يدفن لما آس لم يدفن بعد ولا أن لا آسن لحلضوا بحلالوا بالهيد يعني النفط بقى كبحري ميت كينو ولا ما قادم ينوي بأم شيء وحلال استوى ميت اللي قادم بلا مهيرين كرام واتمام الزور لها غير أنه لا يقربها لكن الجماع عينه انت إذا يومش كبحيسه أفرطن بح أما أفرطن أنت أفرطن شرق بح لكن أظن أنت نفاسك كقو أيوم وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن مصر بن مخرمة أنه أخبره رمي أن صبيعة الأسلمية نفست إنه مرخص حويا ديكتي بعد وفاة زوجها يعني ويقشي زوجها ينفر انت كذب بالليالي خبينه فقال الله رسول الله بكوري صلى الله عليه وسلم قال حللت والحلال وذي فانكحي قرصه من شيء عندنا دون تحديث بخار وصوصاري باب أولاة ترحم لا ان يضعن حملهن باب كاس كسو صاري هبينada waa la isku khilaafo qoloba waxba yiraahin balan socon hada وحين مركز حدثني عن مالك أي يحيى سعيد الانصاري عن صنوية من يسار أن عبد الله بن عباس وابا صنمة ابن عبد الرحمن بن عوف اختلفا ويسرافين في المرأة القبرة وتنفس مركز حويا ديغيسو بمعنى دليسا بعد وفاة زوجها زوج كذا غيريسا دبدت بالليالي همينه فقال ابو صنمة وحيري اذا وبعد مركي دجيسو ما في على علوشده وحي كسغان فقد حلب وحلالودي وقال ابن عباس وحيري اخر الاجلين لبدا مدتها وحويا فك ضمبا إيه، ayay tirsanaysaa maxaa akhriga jalay ya labadan kolba tii badan ayaa tirsanaysaa markaa haddii afarta bilood tobanka ay badan yihiin tirsan haddii inta uurka sidaysa ay badan tahay intaas ay tirsanaysaa fajaa abu hurayrata yimid faqala wuxuu fajaa abu hurayrata yimid faqala wuxuu ana anigu maca ibnu akhi adeerkay markaas waxa weeyaan walaalkay wiilkiisa muu ahay markaas يعني يعني وحو جيدا ابا سلمى انغو ابا سلمى ايا مرقع لكن اريد ما هدي اريد ما لكن على عاده العرب اسلوبك عربته وحو هي أنا قفكه انو كير اسغا اني يداهن اريد اسكيدا سيدين لو كلمه دي اسلوبك انو كلمه قفكه اسغا كير ايو خورنيا ادير سوماها يقولك ادير قوي اساسو كرساس وي معناه فبعث ويدنا قريبا قريبا ويدنا وقريب بن مسلم مولى عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس ضنك حريهها الى ام سلمة ود لي سوجنا النبي حاسكيسا صلى الله عليه وسلم يسالها عن ذلك ارفع سويديه فجاءهم ويمت فاخبرهم ورغم انها ام سلمة قالت اني تري ولد الصبيعه الاسلميه وكحديث ما لو دليشنيا الصبيعه الاسلميه دشي بعد وفاه زوجها كذا الخ واي زوجkeeda دبدي قال آه، حديث يوم مسلم وصصر النساء وصصاري لكن طرق بلبه في الصحيحين وفي السنن وكليه مرخا قال مالك وحور وهذا كان الامر وامرك الذي كان لم ينزل عليه ونكسل دشيس اهل العلم اهل العلم عندنا اكتيدا باب مقام المتوفى قبل الله وصلي مقا كنغاديgeedu baab yaacana xageeda laga oosay zawjaha zawjka sawjkeedii fi baytiga gurigeeda ku ku nagaato hatta tahilla ilaa ka xalaaloobayso saddex masalo kale ka doona saddex masalo khilaafiya yihiin oo mid waxa weeyaan gabadhu inay markaas waxa weeyaan waajib ay tahay markaas waxa weeyaan inay markaas waxa weeyaan gurigeeda joogto masalada labaad markaas waxa weeyaan ma ka bixi kartaa guriga masalada labaad markaas waxa weeyaan meesha uu warku ku soo gaaro umbay ku cidad kalsanaysaa saddex masalo khilaafiya weeyaan وحدثني يحيى عن مالك عن سعيد عن سعيد عن عن سعيد بن اسحاق بن كعب بن عجلة عن عمتي ادلي زينب بنت كعب بن عجلة ان الفريعة بنت مالك بين السلام وهي اخت ابي سعيد الخدري وياني اخبرت او ورهمت انها جادله تمد الى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم تساله انه يده ويدينسا ان ترجع الى اهلها اهلكيدنا كنا نقطه في بني خضر هي بني خضره فان زوجها زوجكدي خرج وبحي في طلب يعبدهم اضومي صور هذا له يسقوا سناده abaqu oo baxsaday xataa idaa kaanuu biطarafi اlqaduumi meesha waxaa weya qaduum la yidhaaho darafteeda markuu joogo meeshaas madiino lix mayl bay u jirtaa waana culimada qaar kumidna waxay yidhaahaan waa markaas waxa weeyaan waa buur madiino ku taala alimaam yaaquut alxamawi fii kitaabihi mucjam lbuldaan ayaa wuxuu ku sheegaysnaa waa buur madiino ku dhowuu yidhi markaa balan ka socona hadda wuxuu yiri markaas waxa weeye meeshaas adu meel ka saan noqotay waa meel magaceeda halka darafteeda adraka hum xasaa uu soo gaaray faqatalu way badeen mid isku tagtageen qaala waxay tiri fasaltu rasuulullaahi ma weydiiyay sallallahu alayhi wasallam an arji'a ila ahli ehelkayga aan ku noqdo fi bani khudra tareebani khudra fa in zawji zawjkayga lam yatrukni fi ma lam yatrukni fi maskan guriga muuna tagin yamliku isagu leeyahay wala nafaqatin biir iyo raashinayga muuna tagin faqala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam na'am qaala waxay tiri fan saraftu waan noqday markuu lugihii fasaxay xataa idaa kuntu markaan fi lxujrati qolka markaan ahaa markaas xataa idaa kuntu markaan ahaa fi lxujrati qolka ama masaajidka markaa waa shakir qaawi kolley وايه سير روايات بركود شيئين وروايات بركود وحينا في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله بأي دواقي صلى الله عليه وسلم وأمر بي وي أمري إن معنى لأي يارو أي قف أمري فنوديت له ولي يارو ولي دواقي فقال وحوري فنوديت ولي دواقي له النبي قدرتي ولي يارو نبي أكو يريا ليلي فقال وحوري كيف قلت محاتر بل يقعري فرددت عليه القصة قصة بأن النبي قعري صلى الله عليه وسلم التي قصة ذكرت له عنه شاقي من شأن زوجي أنا كي zawjkayga arrinkiisa faqaala wuxuu ihi unkusii nagow fii beytiki gurigaaga xataa yabluqa alkitaabu ilaa kitaabkuu gaarayo macnaa muddadu ajalahu wakhtigiisa yacni muddadu wakhtigeeda ilaa ay gaarayso sug markaa mas'alada guriga inay ku ciddo tirsata ma waajibaa mise maaha waa masale khilaafiya waan ka soo hadalnay casharadeennu shalay iyo ahayd markaas laakiin sida raajixa guriga waxa biilka iyo nafaqada labadu way u waajibayaan bayna culimada qayb ka mid ah sida Abu Haniifa iyo iyo Umar Khattaab iyo qolna waxay yiraahdeen labada midna malba yiraahdeen oo markaas waxa weeyaan aimada markaas waxa weeyaan qaybo kamida Seema Ahmed iyo ay qabaan markaas qolana waxay yiraahdeen gurigay leedahay laakiin nafaqada male waa oo Malik iyo Imam Shafi'i wahada huwa raajih haladan uga soo hadlay inaan ku noqdo marqaba qaalad waxay tahay fa'adat fa'adat suwan iddat tirsaday فاعتدت وان عدت ترسلي فيه قرقي من خلق عدت ترسلي أربعة عشر وعشرة قال أبو حيث فلما كان عثمان معطى وقت يسمرك يهد أرسل إلي قف ويصعد لي فسألني عن ذلك أرمت أسيويديه فأخبرت وانو ورخمي فاتبعه وركي ورخاعي وقضى به وركي منك حكمي أبو داود يتلمذي النساء وصو كلهم في كتاب الضلاق وكسو صارين وكا وقت يقارسونه يقارسونه وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو وشعيب آه، عن سعيد بن مصيب عن عمر والخطاب كان وحوا يرد كيل غدي المتوفى آه، يرد المتوفى عنهن ازواجهن من البيداء يرد كي كعري المتوفى عنهن كوا لغا اوبسد ازواجهن رغوغي من البيداء ميشا بيدو كعلي جلي يمنعهن الحج حج وديد جلي وقل غريين horta fadhiinta cidal ka baxay si mudhahay وحدثني عن مالي هيحان سعيد عن يحيى بن سعيد الأنساري أنه بلغ وحسوقا أن الصائب بن خباب توفي إلا وفصده وإن امرأة إسلامتي سجاد إلى عبد الله بن عمر لنا أتمن فذكر الله ويوشاكتي وفات زوجها زوجك إلى مرقى صحابي قريبيسي وذكر الله ويوشاكتي حرفا بير الله يغوصناتي بقناة تقى قناة الكل يهي مرقى وسألت وي ويديس هل يصلح لها ما أصبت أن تبيت إلى برده فنهاها عن ذلك ودي مرقى أن تبيت إلى برده مرقى فيه توقع بحديث أما بيرتا دحدي إلى برده آه. فنهاها وديد عن ذلك أرنكا فكان وحي تخرج تيكا بحر من المدينة مدينة وقت يا صحورتها فتصبح في حرفهم بيرتوذة يعني سأصبح كوربي بحجلتي فتصبح في حرفهم بيرتوذة مركا صحابي كوة بريسان جلتي فتظل ويأهان جلتي فيها بيرتا لحظة إذا يومها مالك إذا صنع ثم تدخل المدينة مدينة سوق ليسي إذا أمصى مركا قلويسته فطبيت في بيتها قرق يدي مركا صحابي أيوه يليسي هل كان وحد كفهميسا معناها maalinka way bixi kartaa laakiin habeenkii inay maqnaato ayaan la ogolayn baad ka fahmaysaa markaa وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أنه, أنه كان وحا يقول كيدا في المرأة قبل البدوية إيه مرقى أصحابي باديها كتمد يتوفى عنها الزوجة بدوية إيه باديها دقن إيه ساكن البادية يعني ساكنة البادية في المرأة قبض البدوية باديها دقي يتوفى عنها الزوجة كذا لغو أفصلي إنها تنتوي ويؤضمي إنها تنتوي معنى ويوهو ينيسا حيث من انتوى أهلها إهل كيدو أيوهو يدين أما إنها تنتوي ويدري حيث من انتوى أي دقين أهلها إهل كيدو صابكنا وحاويا بيلاهين إيضا مرقى صحاويا موح مرقى وهل ما دامي لهيسا ضرورة أبنين سيداحان وكوامسان لكن سكرا سيئة فليه يا اوكي تنطوي بقى يا تنطوي اه واي اسكسح اسكسح قال مالك الحوري وهذا وهذا كاس الامر وامر عندنا اكتهده وحدثني عن مالك النافع عبد الله بن عمر انه كان يقول كيد الله تبيت المتوفى عنها زوجها كان تدير لغا اوصل مره صحويا ما بريده ولا المبطوطه فيها نكاح حيض وغايه معنى حتى تنكح زوجا غيره كل على طلاق قيد وصدح له دمادين الا في بيتها غرغيده موياني والله اعلم صلى الله عليه وسلم